siiyo biljiddi dadaal biljiddi ay lijtihaad inuu si dadaal leh shayga asaga ahaa ee khayrka ahaa u niyaystay ama u jeedsado uu qabto min hayri taradudin noqnoqosha la'aan isagoon laba aflayno ama aan aan laba boglaynin waa inuu hawsha iyada ah uu ku dhaqaaqo wey qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi fastabiquu lkhayraat u degdega u dhaqtama qolyaha kitaabka sharxa aayaddii baqaray qolyaa ka dhigaan qolyaa aayaddii maa'iday ka dhigaan fastabiqu lkhayraatna qur laba jeer bay ku timaadaa laba meelood fii suurati albaqara walikullin wijhatun huwa muwaliha fastabiquu lkhayraat aynamaa takuunu ya'ti bikum allahu jamiica ina allaha calaa kulli shayin qadiir iyo fastabiquu lkhayraati ilahi marjicukum jamiican labada ayadood weeye marka fastatadoonto ka dhig marka aniga muxaqiqa baqaru iga dhigay qolyaha qaarkoodna suuratu maaida aayad ahayd bay ka dhigaan dhib malah isku macnoo labada aayadood fastabiquu lkhayraati haddaad muslimiintihiin khayrka u degdega iyo wanaagga wa qaala tacaala wuxuu kaloo ilaah yidhi wasaaricuu u dhaqtama u degdega u baratama ilaa makfiratin min rabbikum dembidhaaf rabbigiin ka ahaaday loo degdego loo dhaqsado dembidhaafka rabbigiin ka ahaaday waa islaamka qudhigiisa islaamku ruuxii soo gala haddii ilahay baa u dembidhaafaya wadaadana maxay dhaheen ma ahe weeye waa towbada ilaaha loo noqdo loo toobadkeeno weeye maqfirada la iskugu yeedhayo nimanna waxay dhaheen waa acmaasha saalixada ee keenaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kuu dhaafo dunuubta uu dhaafo wasaaricuu u degdega ilaa maqfiratin dembidhaaf min rabbikum rabbigiin ka ahaaday oo sababkii la imaada laydinku dembidhaafi lahaa oo ama markaa islaam ood soo gashaan ama toobad dunuubta ka toobad keentaan ah iyo wa jannatin janno u degdega carduha ballaceedu u yahay الsamaawaat واlarضu waa tanbiiha calى ciظami طowliha haddii lagu yidhahdo shaygu ballaciisu waa inta waxaad meesha soo dhiganaysa dherarkiisu inuu ka sii dheer yahay mar haddii ballaca laguu sheego dhararku haba sheegin wey haba isweydiinin marka waxaa ayaddu kugu baraajunaysaa dherarka jannadu iyo ballacadu inuu dherarku ka sii daran yahay kii yaraabaa waxaa lagu yidhi wuxuu u dhigmaa cir iyo dhul toddobada ciri toddoba dhul buu u dhigmaa marka dheerarkiisana kabaysi daran wey ucidad loo diyaargareeyey lilmuttaqiina inta alla ka cabsata loogu talagalay jannada ayada ah ayaa loogu talagalay marka waxaa weeye maxalu shaahidku wa saaricu wixii khayraada baadiru saaricu istabiquu baa qur-aanka ku timaada wixii allah subxaana wa tacalana fafiruu baa la yidhaahdaa fafiruu ila allah saaricu iyo saabiquu iyo baadiru lama odhanayo way kale xoog badan yihiin wa ama alaxaadiiu axaadiita ku timid baabka فالأول xadiidka ugu horeeya can أbi هurayرaةa رضي الله تaعالى عنه أن رasuul الlahi slى الlaه عليه وسلم qaal rasuulka ilaahi wuxuu yidhi baadiruu u dhaqtama la degdega biاlأcmaali الصaalixati baa loo jeeda acmaasha wanaagsan kala hormaroo kala dhaqa fitanan fitnooyin diineed yani waxbaad ka hordegaysaa marka mubaadaradu waa ficlu شhayi qabla ficlu الشhayi khawfan min cawaa'iqihi wa dawaafici ba la yidhaahdaa inaad shayga la timaado adoo ka baqaya wixii ku seejin lahaa ama ku gaar marin lahaa ama kaa hor istaaga inuu yimaado markaad hadda socoto tahay xilligii iftiinka qoraxu soo jeedaad laxaadsanaysa wax walba qabsanaysa adoo ka degdegaya gabalka dhicidiisa camalkaad habeenka qabanaysa waad boobsiin waad isku dayay ka gaadhsiiso intaan waagu kugu baryen lagugu adimin yaad witirkaadii iyo qur-aan akhriskaadii iyo cibaadadaadii boobsiinaysaa dhici jirtay habeenka yacni waa inaad shaygii la timaaddo wanaagsanaa baqid aad ka baqayso shaygii kaa hor istaagi lahaa inuu kugu qabto kugu soo beego markuu soo gaaro marka nabigu tiiba ummadda u sheegay baadiruu la degdega bilacmaali asaalixa acmaasha wanaagsan la degdegoo la imaada wey ha daahinina dib ha u dhigina isla markaabaa qabta maxaad kala degdegaysaan fitanan fitnooyin fitnaduna waa fitno diineed waxa kaa mashquuliya diinka ku garamariya khayraadka xumaha iyo asbaabtiiso dhan baa loo jeedaa fitankaasoo ka qiطaci اleyli اlmudlimi habeenka mugdiga gabaladiisoo kale ah habeenku hirar buu leeyahay hirar buu leeyahay niska hore xoogo yar iftiin baa dareemi dhexdu ka madoobaan haddana marbuu caddaanoo dhiwaawashuu baryayba madow iyo mugdi baa ku xigi kadib iftiin baa u dambayn doona fitanan fitnooyin ka degda oo ka hormaroo acmaasha la degdega wanaagsan ka qiطaci alleyl jamcu qiطcatin gabalada ama hirarka iyo heerarka habeenku uu maraya mugdigiisaa loo jeedaa ka qiطaci leyli habeenka gabaladiisoo kale ama hiriirkiisoo kale ah almudlimi madoobaa ee mugdiga ahaa tiibuu nabigu fasiray weli tashbiihii u wax shabahay yuu nabigu sii caddaynaya yusbixu rajulu ninbaa waa beriisanaya muslim ah mu'minan xaala kowni waagu wuxuu u beryay asagoo mu'mina wayumsi wuxuu galabaysanoo gabalku u dhacaya ama galabba la gaadhiya nis dambe kaafira asagoo alla ku kufriyey wayumsi wuxuu galabaysanoo cadceeddu u gaaban muumina asagoo alla rumeeya wayusbixu kaafira asagoo gaala waagu baryahaya maxaa keenay intaasoo dhibaato ah oo in galabkii gabalkii la gaadho adoo muslima waagu adoo gaala kuu baryo adoo muslima waagu kuu baryo adoo gaala gabal kuu dhaco yabiicu diinahu ku iibinaya riwaayo kale yabiicu akhlaaqahu dhaqankiisa islaameed buu iibinaya bicaradin dhalanteed bidhbidh waxyaroo sandareera ah hawl xalquun arrimo ajidiin yabiicu diinahu bicaradin min addunya caradka haddii la yidhaahdo waa mataacda zaharada iyo shahawaadka dunyada wey cirdi haddii laydhana waa ruuxa nasabkiisa iyo sharaftiisa cardi haddii la yidhahdana waa maxay waa balc haddaad soo marteen balca arduha samaawaatu mina somina cardigu wax ballaca iyo baaxadda shayga cirdiguna waa ruuxa sharaftiisa iyo nasabkiisa caradna waa maxay waa mataacda adduunyada iyo dhalanteedka iyo waxyaabaha wax la moodow yabuucidiinow diintiisi buu iibinaya oo gadayaa oo iibba ka ah bicaradin ay bimataacin bishahwatin bimaalin bikursiyin bimansabin bijaahin wuxuu doonaya ha noqdo oo min addunyada rawaahu muslim muslimba ayaa wariyay xadiidka idan xadiidku waa iska cadyahay in fitnooyin ay imanayaan oo aad is leedahay mid baa ku dhaaftay haddana tu kala imanayso tanaad ka badbaaday tu kalaa ku qabanayso tubaad leedahay tan waa fududahay tu ka daran fitnooyin baa isku kaa dhiibi xabsi baa imani faqri baa imani siyaasad xun baa imani kukugu xadgudbaa imani awlaad lagu imtixaanaa imani intaasoo shay baad gelaysa bani aadamku waa sidaasba waa sidaa laakiin waxaa kuugu daran midda waxyeelaysa diinkaada iyo dadnimadaada marka nabigu wuxuu leey acmaasha saalixada halala degdego fitanka markay yimaadaan camalkii saalix laguma ogolaba masaajidkii baa laguu diidi waa dhawood maxaa inugu dhacay masaajidii baa laisu diiday masaajiddii baa laisu diiday salaadihii wax dhaqaaqahaya wax waxqabanhaya idan waa fitno idan intaad jaaniska haysateed fursooyinka haysata ha laga faa'iidaysto wey iqtanim hamsan qabla amsanti wey an intaad haysato an aysan ku soo gaarin anta ka faadayso intaad nooshahay ka faa'idayso geeri baa xigta intaad xoogo gacanta ku hayso ka faa'iidayso sadaqayso wax la baxo ilaahay diiwaanadiisa wax dhigaya kaydadkiisa faqri baa xigaya caafimaad baad haysataa oo ilaahay ku siiyey xanuun baa xigaya idan waxaasoo dhan baa imanaya firaaqa iyo ka shanladnaad baad haysataa firaaqa iyo ka shanladnaad baa jira inta firaaqada haysata ka faa'idayso mashquul iyo hawlbaa waagu markuu baryaad kallihii gabalku intuu ka dhici waad waxaad qabatan lama hayo adoo daalan oo sakaraad oo biyo igu qabtalaad soo dheelman wax qumadooda qabatana garan mashquul baaba iska jira ummaddii baabi'inay marka firaaqada waa in laga faa'idaysto xadiidku kiibuu la macno yahay kiibuu la macno yahay daahirkiisuna waa sida kufriga lagu sheemo kufri akbar ha noqdo wa huwa alaslu haddii la itlaaqo fi shariica alislaamiya kufri haddii la idlaaqo waxaa asal in lagu xambaaro gaalnimadii weynayd wuxuu kaloo noqon karaa dunuubtii iyo masaa'ibkii bidacii aan gaadhsiinayn gaalnimada aan gaadhsiisanayn marka waxaa weeye waa in hawsha ayada ah laga diyaargarooba aad iyo aad layskaga ilaaliyo xadii uu abi hurera u wariya laftirkiisu ayaa jiro min xadiii muslim uu soo saaro macnihiisa ku dhow oo baadiru bilacmaali sitta acmaasha saalixada lix kala degdega soo socoto musiibaat addajaal dajaal baaba soo socda oo naftadaad la carari oo dadki baabi'ini oo fitnayni oo dadki gaalayn wadaadka dabaha waad ku celiseen maxaa tarteen inuu hal mar idima dhaamin baadiru bilacmaali sittan waxaa weeye acmaasha lix kala degdega wadaadkii kaalidii lagu goyn baad ka dhigteen wadaadkii meesha maray addajaal addajaal dajaal baad miyaa kala degdega dajaal hadduu yimaadaad la shaqayn maayo waxba socon maayo dadkii buu gaalaysiin diintii buu kaa saari dab iyo naar buu wataa jannaan idingeyn buu wixii laga codsaduu keenayaa marka waaa dad baaba rabbi iyo rasuul ka dhigan doona aamini doona wاdukhaan qiiq adduunka qabsadaa iman doona kala degdega camalka saale wadaabat alard daabad intay soo baxdo qur lagu sheegay dadka tiimbaraynaysa gaal iyo muslim oo la dhihi maanta galabta nin gaala ayaa wax ka soo iibsaday mid ahlu naaraan wax ka soo gatay xaytiin baraa lagu dhuftay inuu kaafir alnar way ku qoran tahay la sii noolaan fidno wey wax soconaya ma jiraan wa tuluuca ashamsi min maghribiha qoraxdoo galbeed ka soo boodoon towba iyo camal dambe la aqbalaynin wa amra alcaammati iyo arrin guuda ummadoo dhan u yaalla kala degda camalka saar oo qiyaama ah qiyaama ma dhici ka tegi jirin wa khuwaysata axadikum iyo midda axadkiin u goonida u gaarka oo geerida ah ruux walba mid u gooni a jirto waa dhiman hadi wed ku sugi midna waa midgood ummadoo dhan bayba u taallaa waa qiyaama adduunkaba la rogaya la laabaya marka sidaasuu nabigu sheegaya marka waa in laga faa'idaysto hadda waxaad moodaysaan inaydan nicmo haysanin nin aan nicmo ku filan aan haysan ma jiro oo ilaahay ugu dhawaado iyo fursadu ilaahay ku caabudo intaasoo jaanis iyo fursooyin baabannaan laga faa'idaysto yaan laysdhigan الثاني xadiidka labaad can abi sirwacata bikasri الsiin اlmuhmala abi sirwaca siinka aan dhibicda lahaynoo lahoos dhigo wafatxana waa la ahriya abi sarwacata la yidhahdana waa la ahriya cuqbat bn xaari الnawfali saxaabiga wuxuu radi allahu tacala canhu qaala saxaabiga wuxuu yidhi sallaytu waraa'a الnabiy nabiga gadaashiisaan ku tukaday alcasra cafwan sallaytu waraa'a الnabiy nabiga gadaashiisaan ku tukaday bilmadiinati madiina annagoo joogna alcasraan ku tukaday salaadii casar ayaa nabiga ku daba tukaday madiine isagoo jooga fasallama salaaddii buu nabigu ka salaama naqsaday markuuna tujiyey uma qaama waa joogsado waa istaagay musrican isagoo degdegaya si degdego halhayaru nabigu u kacay dhaqannooma ahayn xoogubu jilibka yar laabi jiray marka saa u salaama naqsaduu nabigu booday fatahaa wuxuu ka tatalaabsaday suubanuu riqaaba annaasi dadka qoorahood bimacnaa dadkii fadhiibu maray baa loo jeedaa ruux qoortu dhulka ku hayo sujuudsan ma jirin oo nabigu ka tallaabsanaye dadkii fadhiyey buu dhex qaadaa laga wadaa tuyar fadhi markay dadku kacaan buu nabigu bixi jiray fataaaa waa ka tallaabsaday riqaaba annaasi dadka qoorahoodii iyo dadkiibuu dhex jiray ilaa bacdi wuxuuna u dhaqaaqay oo u tallaabsaday ilaa bacdi xujari nisaa'ihi dumarkiisii qolol guryahoodii qaybo ka mida xujarku waa jamcu xujratin waa qolka iyo maqsinka la seexdo weeye ama la dego fafazica annaasu dadkii baa ka argagaxay fafazica annaasu dadkii baa cabsaday min surcati nebiga degdegiisa ayay ka baqeenoo waxay yidhaahdeen ama aayado qur-aan ay soo degeen oo idinka wax idinka sheegaya oo laydinku canaananaya ila waxyi baa degaya nabigu se u degdegeen way la yaabeen idan maxay koranaya ka yaabeen khabar min allahi subxaanaه wa tacaala ayagaa khuseeya marka min surcati nabiga degdegiisa alayhi salaatu wasalaam fakharaja calayhim waa ku soo baxay nabigu waa soo laabtay fa ra'aa wuxuu arkay oo ka dareemay iyaga shucuurtoodii iyo dareenkoodii wejigoodii annahum ayagu qad cajibuu inay la yaabeen min surcatii degdegiisa xaddhaafkee aysan ku arki jirinee caadadiisii hore ka bedelan qaala nabigu wuxuu yidhi dakartu waxaan xusuustay wa fii riwaaya wa ana fi salaa dakartu xadiidku uu leeyahy dakartu ana fi salaa salaadda ku jiraan waxaan xusuustay shay-an shay wuxuunoo min tibrin ah dahab caydhiin cindana agtaday tibrigu waa dahabka aan weli la saafigaraynin een la garaacin een la dhalaalinin lacagta aan laga dhigin godkiisii marka laga soo qufeeyo carra'aanta iska yahay ama intii la dhalaalayo looxaanta uu iska yahay waaweyn yahay ee khaamka yahay markaasaa tibriga la yidhaahdaa markii intii la garaacaha dee lacag laga dhigna waa danaaniir buu noqonaya dakartu waxaan xusuustay wa ana fi salaano salaada ku jira shay-an waxbaan min tibrin dahab caydhiin ah oo cindanaa agtayada yaallay guriga caaisho yaalla waxaan ka baqay an yaxbisanii inuu ixanibo ayaan ka yaabay inuu ixanibo cibaarada nabigu u fiirso calayhi salaatu wasalaam oo si nabiga loo kuu xanibayaa laba macnay culammadu sheegeen macnaha ibnu baaal uu sheegay fii sharxi اlbukhaari baana ila quruxsan macnaha laakiin loo badan yahay waxaa weye inuu xabisaan ka yaabo o xanibo iga xanimo aliqbaal cala اllahi subxaanah wa tacaala markay xaaje kugu taagan tahay nabar baa kugu taagan kodol baa kugu taagan ayadii baad ka fakiri goormaad qaybisaa goormaad bixin doontaa goormaad guriga ku noqon goormaad arrinkaas samayn baa kugu soo noqnoqon waxay kaa mashquulan marka fikir iyo iqbaal cala allah iyo dikir iyo hawlo badanoo qabsan lahayd macnahaas waa sida loo badan yahay macnaha ibnu baaal uu sheegay waxaa weeye asagu wuxuu i ka baqa an yaxbisanii inuu ixabiso waa maxay fi lxisaabi yowma alqiyaama xoolaha xalaashaa iyo zakada iyo sadaqaadka waxaa la rabaa xilligii shay walba uu lahaa markuu la gaadho inaad bixiso haddaad dib dhigto ta'khiir fi lxisaab baa ka imanaya macnahaasaana u dhowbule daahirka naska an yaxbisanii an yushilani nabigu ma dhihin an yulhiini ma dhihin sida ambijaniyata abijam nabigu ka huna muxuu an yaxbisanii maxay nabi allow maxaad u bixin weyday sadaqadaa kula taallay maxaad si degdeg ugu qaybin weyday maxaad u dibdhigtay waa su imanaysa oo jawaab u baahan waxaa loogayaha de fi saxiix xalaaluhaa xisaab wa xaraamuhaa cadaab shayga xoolaha ah kiisa xalaasha xisaab baa ka taalla yowma alqiyaama kiisha xaaraantana lagugu cadaabaya ma jira xoolo waa shiddo sidooduba socota weeye fa amartu waxaan faray biqismatii in la qaybiyo degdegaasaan u degdegay rawaahu اlbukhaari idan xadiidku waa waafaqsan yahay marka baabkii loogu taga waa maxay qismaة الsadaqaati wa cadami ta'khiiriha waxaa weeye waa min alkhayraat khayrka laga hadlahayo waa daacaadka ilaahay in sadaqadii la qaybiyo degdega loo qaybo ciddii lahayd la gaadhsiiyo waxaa weeye waa almubaadaratu ila alkhayraati walacmaali الsaalixa tii buu nabigu inoo sheegay wa fii riwaayatin lahu riwaaya bukhaari le waxaa ku timid kuntu waxaan haddaa nabi maxamed ahay khallaftu kii ka soo tegey fi guriga kaga soo tegey tibran loox min asadaqati loox dahaba laan dahaba jeex dahaba oo min asadaqati zakawaadkii la soo ururiyey ka mida fakarihtu waxaana nacay an ubayitahu inaan bariyo oo guriggobolka igu dhaco atibru waa qiacu dahabin dahab gabalkii wey gabal yaroo dahaba weeye aw fidatin ama waa fido gabalkeed sidaa loo badan yahayna tibrigu wuxuu khaas u yahay dahabka gogoane ama jeexjeexmararka ah qaarkoodna macaadintoo dhanba nuxaasta iyo fidada iyo waxyaabahaas axjaarta kariimtao dhan baa laska yidhahdaa biraha ah tibri waa laska yidhahdaa sidaa uu nabigu markuu u degdegay baa la rabaa maxaa yeelay waa waa inaad xanibto waa xaddhaaf iyo xadgudub aan lagaa ogolayn wey marka wuxuu nabigu marka hore u dibdhigayna waxay ahayd dadkii mudnaa waa la kala mudan yahay dadku isku baahi ma ahayn dadku iskubahin ma ahay ayib wuxuu u xanibayey waa kii aan soo mara xadiidkii bilaal oo kale laba dinaar nabigu u dibdhigay baa taalla amaad heshaa ruux ka daran kuwan joogo oo aad berri farta ka saartaa saasuu nabigu wuxuu maslaxa ahaan kadib markuu qoraxda gaabato casr la gaayan wuxuu ka baqay inuu gabalkuba u dhaco gabal dhacayna haddee geeribaaba xigi karta tii allaba kugu iman karta mas-uuliyadda isdhaafi buu nabigu yhi alayh isalaatu wasalaam aali xadiidka saddexaad ee tusaya in loo degdego wixii khayroon la dibdhigin can jaabir radi allahu tacaala canhu qaal qaala rajul linabiy nin baa nabiga ku yidhi yowma uxudi maalinka uxudee aad loo dagaalamaye gaalihii muslim isku baaba'een ara'ayta nabi allow bal iga warran way ii sheeg cilmigeeda ii dhiib ii fatuo in qutiltu haddii lay dilo dagaalkii baa socday waa kan laysquwaaxahaye fa ayna ana anugu xaggeen tegayaa oo mustaqbalkayga xaggee way caaqibaday xidhibtayda dambe xaggee ku dambayn xaggeen u hoyan doonaa qaala wuxuu nabigu fi ljanna shahiid la dilay oo jidka ilaahay ku dhintay waa ahlujanno fa alqaa wuxuu tuuray wadaadkii nabiga su-aasha weydiiyey tamaraatin dhowr xaboo timira ayuu tuuray tamaraatin hadda waa litankiir baa laga wadaa litaqili cafwan tamaraatin buu tuuray kunna fii yaddi gacantiisa ku jiray timir yaroo gacanta ku hayo dhowr xabuu cunayay ayuu tuura daadiyey uma qaatala waa dagaalam wadaadkii xataa qutila ilaa la dilay muttafaqun calayh waa laisku waafaqay marka xadiidku wuxuu tusahayaa asxaabu rasuulilaahi calayh salaatu wasalaam waxay ku dul sugnaayeen oo dhaqankooda ahaa in khayrka loo degdego in khayrka loo degdego loo degdego uhiilinta diinka loo degdego garab istaagga subana calayhi salaatu wasalaam iyo jacaylkay shahaadada iyo jannada jeclaayeen buu xadiidku tusahaya waxaa kaloo ku jira mucaamalaة الnaasi calى الظaahir kul man qutila fi اljihaadi fahuwa min ahli اljanna cindana hawl adiga ku talla ma ah ama munaafiq ha noqdo ama mukhlis ha noqdo waxaad leedaha waa ahlu janno ruux walboo kuu ashahaata oo ashhadu an laa ilaaha ila اllah وashhadu anna muxamadun rasuul lah yidhaahda maxaynu u xukumaynaa waa muslim kala saaridana allah iskale subxaanaه wa tacaala wmin الnaasi man yaquulu aamana biاllah وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون iyadoo sidaa tahay baad u xukumaysaa adduunka inuu muslim yahay gabdhaha nagu guursan gowriciisaan cunaynaa waa nagu daba tukan uu nagu daba tukan waa muslim qodqodkiisa laguma dirsana adugu inii lam umar an unaqiba can quluub الnaas walaa an ashuqa buطuunahum nin walba wuxuu kuu muujistay ninka islaamnimaad ku aragto muslim iska dheh amau hoosta ka qarsanaya balaayo gaalanoosio durtuuja jaajuusa oo sindiiqa oo diinlaawo amuu yahay adna xadda amuu ahlu khayr ba yahay amuu amuu maxaga rubamaa iyo rubamaa rubamaa lagu horgeeya lacallana lacala laga horgeeya maybiina maybiba laga horgeeyaa soo saa maaha ah. wax cad lagu arkaayo ruuxuu xumaan muujisto xumaan baan u xukumaynaa wanaag aan ku arkayno tan labtirkeed amuu amuu fiican yahay socon daahirkaas nin walba baleed nambarkuu qaato nambar baleedkiisaan siinaynaa taargaduu qaataan siinaynaa ninkii boor xun la yimaada waad xuntaan leenahay ninkii boor wanaagsan taaga waad wanaagsan tahay nin walba oo muslim ah oo dagaal muslim iyo gaalo udhexeeya ku dhinta waa ahlujanno xadiikaa tusahay haddii gaaliidannada la waxgeen tagaya e fi ljanna ahlu janno wayaan leenahay jannuu gelaya kitaab jaamican waliba ku maraynaa kaashahaata soo kuma martaan kitaab jaamic muslim yahay nafsa shay ma ama daahirkiisu ninkan wuu tawxiidsanayay wuu soomayey wuu salaadayay dagaal u dhexeeya gaali iyo muslimiin oo diinka ilaahay loogu haylinayo ka qayb galay waa lagu dilay waxaan leenahay ahlu janno oo maxaad u xukunteen calaa daahirihi baatinkiisa allay u taallaa falsafooyinka o dhan iska daaya xataa walow ruwigeed min asaxaaba kulligeed adilla ma kullu man qutila fii sabiili illah oo jidka dilo dagaal muslimiin ee gaabodhexeeya ku dhinto islaamna muujisanaya waa ahlu janno wey ninkii daliil khaasa soo reeba mooye saxaabadu markii dadka la dilay ee lagu dilay jidka ilaahay iyo dagaal ku dhinta ay janno oga makhraati kacaan inta badan nabigu waa ka aamunsay mid mid budhikan waa munaafiqa ka daaye kaanaa og xog wanaan ka hayaa gooni u saara waa ukun fundowday kan asagu beeca ma gelayso saxaabadii markuu nabigu dagaalkii bader iyo uxud iyo muxuu ku yidhi quumuu ilaa jannatin cardaha samaawaat nin walba u istaaga dagaalka gaala waa maxay ahlu jannaan leenahay axadkii nas goona uu soo reeba mooye falsafooyinka kale oo dhan waxaa weeye adiladu ma tusayso jannada madaa baainka kanba muslimiinto dhan jannay gelayaan baan leenahay nunka sooma dhaano muslimiintoo dhanba jannay gelayaan inagoo ka wadna jannay ku dambayn doonaan naar ku waari mahayaan ninka lasoo xafuujiyo xoogo lasoo halmiciyo aakhir muxuu ku dambayn ahlu tawxiidka jannou ku dambaynaya ninkaas saas hada huwa sawaab wixii kaloo dhan waa takhdiil iyo ku dirad ummadda lagu dirayo iyo bahdil iyo quudhsi iyo qiimo darri iyo daraabid loo geystay jihaadka iyo halganka wey iska ilaaliya nin walbo naftiisa u qura fii sabiili اllah oo lagu dilo waa ahlu janno hadduu xumaa balaayo qarsanhaye callaam اlhuyuub baa la xisaabtami doona ama annagu waxaan u qiraynaa saa darteed wuxuu ninkii ku dhinta fii sabiili اllaahi jidka ilaahay lagu dilo su'aasha munkari nakiir lama mariyo man rabuki wmaa diinuka wmaa nabiyuka la weydiin maayo asaga nab all waa sidee kafaa bibaariqata yusayf calaa ra'si fitna mn sal slm intiina aan sarraha iskaga dhimatay ee meelahan dhordhooban ama aan meelahaasi ku shahiidin baa la imtixaani oo warkoodu cadday oo la qadaaduri oo fiitin la marini oo elas loogu yeedhi iyo niman dabagala laakiin ninkan asagaaba issoo qadimay naftiisi buu qadimay nin naftiisi bixiyey maxaa u dhiman naftiisi nin qadimay oo yidhaaha waatanaad adaan kaa gatay maxaa dhiman nabig wuxuu dha kafaa fi baariqati suyufi calaa ra'sihi fitna seefta lagu dulqabtay ee u adkaystay asagoo arkaayo uu jiidhay lagu dilay baa ku filan in la imtixaan ugu filan ninka waa baasay ee balaas buu keenay ee balaas maxaa ka weyn wax kale miyaa jira ii sheegi shuuriyi waxaad dhihi jirteen way toosanta mumtaaz waa dhaaf darajo ka sarrayso bini'aadan lagu ninkaa tag wey idan macnuhu waa halkaas macnahaas wey ninkaa marka waa ka duwan yahay saxaabigii yowma badrin wuu ka duwan yahay waa laba kale qiso sida arka qisadan waa uxud baa ku cad sooma aragtaan anna rajulan qaala linabi yowma uxudin waa saxaabi kale saxaabigii aad ku marteen kutub eh, bukhaari iyo muslim baad ku marteen asagoo ku saabsan yowma badrin waa ka duwan yahay cumayr ibnu xamaam baa la odhan jiray cumayr ibnu xumaam cafwan saxaabiga asagu nebi maxamed buu calay sl u yimid nabi allow waa artaa waxa yimid meesha ka dhacahaya haddaan hawsha dagaalka gado xaggeen tegayaa wuxuu idhi jannaad gelaysaa haddii la dilo haddii lagu dilo timir buu cunhayay markaasuu sayd wuxuu yidhi haddaan intaan timirtan dhammaysanba sii joogo wallahi innahaa la xayaatun طawiila waa nolol dheer buuri nolol dheer wey oma baahnibu waa sayday faqaatala faqutil idan wahuwa min ahli aljanna marka way kala duwan yihiin laba saxaabi bay kala ahaayeen dhaqanka marka saxaabadu waa lahaayeen araabic idan maxaa meesha yaalla adduunyada yaraydoo cunaya timirta ahayd intuu dhammaysanayay ayuu tiigsaday saxaabigu waa iska daadiyey wuxuu u degdegay ilaa jannati carduha asamaawaat wاlard wacuddad lmuttaqiin saasoo marka la doonaya ruux inuu khayrka u degdego berri baad samayn beri dambaad samayn doontaa iyo taswiifku wax ummadda baaba'sho wey markaad xooguu firaaqa yeelatood carruurta biilkood isku yarhagaajo xooguu dukaanku yar kaco yaad qur akhrin doontaa baran doontaa xifdin doontaa salaadaha hagaajin doontaa hawsha isku aadin doontaa waxbarashadaada kordhin doontaa doontaa doontaa saad u leedahay dhufan maalka dambe waxaan u weega albaabka ka soo jiida meydkiisa ha la qaado janaasiisa ha loo dareero doontaadaas macno badan ma sii laha marka waxaa weeye waa waxa dadka baabi'iya maanta waxaad qaban karto dib ha u dhigin adduunyada uun ka sii daraysa shiddadeedii iyo shidaadada way sii kordhi wax ka soo khayroo ka soo kordhaya ma jiraan ayaduun baa sii aafoobi khayrkuna waa sii yaraanaya hada huwa alhaali alraabic xadiidka afraad can abi hurayra radi allahu tacala canhu qaal jaءa rajulu nin baa u yimid ila الnabiyi subanaha salى اllahu عalيه ali wasalam faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ayu sadaqati acdamu ajran lala baxo kee ugu ajir weyn ayu sadaqa sadaqa teebaa acdamu ajran u ajir weyn qaala nabig wuxuu idhi an tasadaqa tadii labaad baa tii kale lagu shiday an tatasaddaqa inaad sadaqaysataa u khayr badan oo u ajir badan wa anta saxiixun adoo fayow oon bukin oon sariir saarayn oo ilgeeriyaad aan lahayn shaxiixun weliba ku bakhaylaya waxbixinta oo le intan haddaad maanta isku yar aadiso xogo amay tabac kuu noqotaa gundhig dhaqaalo yar amaad ka abuurtaa labadan bilood biilkoodii iyo kelida guriga amaad meel saartaa oo isleh inaad bixiso oo fayow riwaayo kale caddayso saxiixun aiixun xariisun wa anta saxiixun xariisun ku intaan bal kaadi shalay baad xugu bixisay bal intaan yar dhig khaanadda yar geli adoo inaad bixisaa sadaqaasaa u khayr badan abu dar nabiga weydiiyey ayu sadaqati afdal juhdu muqilin aw sirun ilaa faqiir nabig wuxuu sadaqa waxaa u khayr badan nin dadaalay oo reero tabarida wuxuu bixiyey juhdu muqil waa iska faqiir waa iska sabool waa miskiin maalin la qada maalin la waxeel cashaawaqadu iskaga nool yahay waa iska harjadaya iyadoo sidaa tahay haddana waxbuu bixinaya juhdu muqil waa nin aan waxba haynin oo dadaalaya oo aakhare wax dhiganaya aw sirun ilaa faqiir ama waxay adduunyo oo nin faqiira ah si sira loo siiyey hoos laga siiyey cidna aan la ogeysanin rabbulcaalamiin keliya loo bandhigahayo aw sirun ilaa fiqi kuwa maanta jooga shilingay ku siiyaanba toban fadhi bay ka sheegayaan ilaa ay ku qabato muu dandhowdaaba muu dandhowdaa wixii hataa inagu aan samayna khayrka innagaa iskaga ciyaaray anugu mogta waxbaan bixiyaabu ku leehay saad mooyaysiin ma gacan anugu innagu baana kulmin mooyeen saasaan u wadaa warbaasha ka daaye wixii yaraa hataa si daryahay loo bixiyey innagaa iskaga tuman inagaa ku ciyaari maraan ka sheekayno maraan riya ka dhigno maraan sumca ka dhigno wa anta saxiixun adoofayow shaxiixun ku bakhaylay ashuxu waa maxay waa albukhl maca alxirs adoo ku bakhaylayo ku gacan adaygoo isle haddaad haysato xogo ama wax meel kuu dhigmi lahaa nabiga kuu caddeeyey marka shaxiixun baa lagu fasiraya waxay tahay takhsha alfaqra faqri ka cabsan ama inta haddaad ku asdhaafiso aad waxba ku soo bixi weydaa kiradii guriga lagu qabsadaa biilka carurta la waayaa wax dambe inta amaba ku soo mari waaya boqol kuna wada socmaantaaba kugu horrayse ha isdhaafinin takhsha alfaqra saboolka baqahaya waa ta'mulu quudaraynaya alhinaa xoogow tabaca amaa tabaca kuu dhigmaa doontanimada tanaad mushaarki kugu horreeye weeye balukaadi horta meel dhigo kuwa dambaad wax ka bixin doontaaye balkanna u gee xooguw isgaadho wax wax laga bixin kara ha gaadho ha gaadho saad u leedahay baad ku tegi maca asalaama walaa tumhil nabigu ha koranin buui dib ha u dhigin wax sadaqa la baxi karto wixii khayraad la imanka ha koranin ha dibdhigin xataa idaa balaqad ay qaarabad xataa idaa goortii balaqad ay gaadho ay qaarabad ay ku dhowaato wey naftu balaqat الruuxu aw الnafsu alxulquuma dhuunta ay gaadho qulta aad tidhahda ha sugin lifulaanin kada hebel intaa ha la siiyo weli lan iyo deheblay intaa loo tuuro weli fulanin kada intaana ayay hala siiyo waqad kaana hebel waxaan u ballanqaday hadda kahor inta marka daantaata mutaraya muttafaqun calay xadiidkan waa laisku waafaqay wey idan taasuu nabigu ka digaya adoo fayow oo xoogow ku bakaylayo shaygila haddaad meel dhigataama wax kuu noqdaa haddaad bixisana amaad xoogo caydhtoodaa isleh sadaqada xilligaa la bixiya ugu khayr badan wey maxaa yeelay waa nimaan waxba reebanin oo aakhara wax moodaya adduunya aakhara isqabtahad adduunya ku afqaado haddaad bixiso waxay ku tidhi xoogow balaayaad ka qaadi xaggeen la joogaa coronavirus baa dhacay goorma wax la bixinaya bilash baa laska bixin laayahay coronavirus wuxuu nagu dhigay dhib baa laga sheegay waxayna badeen waxayna bareen baa nooga darane kii xataa bakaylka weligii waxaan bixin jirin hadd wuxuu ku cudurdaaren coronfaris baa jira oo koronla'aan wadmadaa wax bixin jira u fiirsada ninkaad qaaran ugu tagto ood wax weydiiso sanadkan maanta waa maxay karoon faris baa dhacay bilash baa layska bixin lahay karoon la'aan baa waxba lagaa waayey saadasa waxay dhahan bakayl aan gurigiisu joogin muxuiska dhiga deeqsi reebel baan habeenhood martiyeyoo way iga seexdeen cidgal wanaagsan kama helin xoogow caano yar iyo cambuulo karoon karoon bay igu baabi'iyeen aniga hataad isoo mari lahayd waan kuu loogi lahaa buu isku aragteen gurigiisreerkiisa ma joogo bakayl maarku waa l reerkiisa aan joogin deeqsiibu iska dhigaa marka lama raba hawsha ayadaa lama raba hawsha ayada cuurdaarkan bilaashkan waxba ka jirin yaan lagu kadsoomin cuurdaarka hadda banaanka ad u sheegayso inuusan alla waa og yahay inuusan jirin oon dhab ahayn rabbi waa ka warqaba waana lagaa warqaba hadhow tasa lagugu xisaan walaa tumhila korini sadaqadii ha dib dhigin xataa idaa balagat الruux ay qarabat الruuxu markay naftu ku dhowaato inay baxdo lanno hadday baxday ma hadli kartidba hadday baxdo naftu oo halkaa timaado hadal ma jiro ninka hadlaya dardaran waa kuma naftu ay hayso laakiin weli aysan halkaa dhunta ay gaadhin qulta aad tidhada lifulaanin kada hebel intaasaa uu iska leeyahay waraadii waay dadki la midkaa walifulaanin kada hebelle intaasaa la siiyo waqad kaana lifulaan hebelle intaasu lahaa ama xoolahaasaan u ballanqa wey muttafaqun caleyh xadiidkii abu saciid alkhudri eenu ku marray sunan abu daawuud baa fasiraya nabigu calayh الsalaaة wasalam xadiidka wuxuu lan yataصadaqa الrajulu fii xayaatihi bidirhamin khayru lahu min an yataصadaqa bimiئati dirhamin cinda mowtihi adoo fayow hal shin inaad bixiso ayaa ka khayr badan markaad dhimanayso inaad boqol dirham bixiso kun shilinood bixisa fayow ayaa ka khayr badan xilligaad dhimanayso boqol kunood bixiso toban kunood bixisaa ka khayr badan adoo fayow markaad dhimanayso milyan aad bixisay u fiirsadaad waa jaanis xilliga aad hantaatacaysa walba sheekhow hadde waad socota anigana soo fiiru kuleeh eed adduunye ka samirtay xoolahaad tarsaydhayso markaa iyadaa maagaad fayoobeed wixii yaraad bixisay baa ka khayr badan lan yataصadaqa الrajulu bidirhamin fii xayaatihi khayru lahu min an yataصadaqa bimiئati dirhamin cinda mowtihi xadiika abi saciid اlkhudri waa xadiid xasana sida raajixa ah wadaaddaa daciifiyo sacad shurxab ibnu sacad baa ku jira ninkaasna inuu saduq yahay baa raajixa alxulquumu qur-aanku xataa wuu tilmaamay waanfiqu mima razaqnaakum he min qabli an yaأtiya axadakum اlmowtu war la baxa wixii laydin siiye wax ka bixiya intaan geeri imanin jaanisku waa cidiyamhayaa khayrkuna waa yaraanaya haddaad kow tiraadana dee waaba go-ay camalkaadi hadday naftu halkaas soo gaadho ood ku soo dhawaato inaad baxdana wixi aad bixisa ajir badanba ka heli maysid jaanisyaha marka yaan lagu ciyaari alxulqumu sheekh wuxuu uhi waa majra nafasi xulqumku waa beebka ama waa dhuunta ay neeftu marto hunguriga ay neeftu marto wlmariuna meesha laguma sheegi laakiin sheekh wuxuu rabaa inuu kuu kala qaado xulquum iyo mari majra acaami washaraab cabitaan iyo cunadu meeshay maraan wey sharaab biyuhu baad iyo biyo meeshay maraan wey baad iyo biyo kay maraan kaa hore kan dambe mariga ah hunguri cad bay soomaalidu yidhaahdaan kacad kaamir markay ku abaarahayaan wixii aad cabbaysa ama cunaysay markaad u diidto war waxa iga sii maya aruurtu kacad kaamir bay isdhaarimiyo kuwan reemagaalku maba yaqaanaan waxunbay laqaan meelay maraan buurba mahayaan inay midna cuntadu marto baadii biyuhu maraan midna neeftu ka soo baxdo maba kala yaqaanaan kacad kaamil haddii lu yidha waa maxay kacad waa kii ay ka soo baxaysa neeftu maraysa hadduu raashinku kaa ku lexday biyuhu naqaskaa kugu dhegi wadnuha istaag maskaxdaa ku qarxaysa waad dhimanaysa waa meesha neeftu ka baxaysa neeftu meesha ka baxaysa dee lagaa awdo oo lagaa jufo maxaad samayn waad dhimanaysa marka way ogyihiin wlmariuna waa hunguricadka wey majra acaami baadku meeshuu mara iyo wsharaabi biyaha wey alhamis xadiidka شhanaad can anas bni malik radi allahu tacala canhu ana rasul lah sal lay slam ahada sayfan rasuulka ilaahay baa seef qaaday yowma uxudin maalinka uxudguu seef saa u cudiyoo qaaday faqaala wuxuu yidhi subanuu saxabada la man ya'hudu minii haada seefta yaa iga qaadaya yaa igala wareegaya fabasauu way fidsheen saxaabadii aydiyahum gacmahoodii bay fidiyeen kullu insaani axad walboo saxaabada kamida minhum saxaabada ka mida yaquul wuxuu leeyahay ana ana yaa rasuul allah nabi allow anaa qaadi anaa aniga igu wareeji qaala nabi wuxuu ihi faman yaudhu biaqihi faman ya'khuduhu bixaqihi xaqiisa yaa ku qaadaya maaha yaa qaadaye yaa iska qaadan maahe yaa xaqiisa seeftan shaqaa loogu talagalaye shaqadeedii yaa ku qaban faajama alqawmu tolkii saxaabadoo dhan dibbay u gurteen alijaam waa naqiid daam diid liqdaam dibbay u baxeen gacmihii bay ceshadeen faqaala abu dujaana wuxuu yidhi ana aakhuduhu anaa qaaday nabi maxamed waa nin ansaar oo ana aaudu anaa ku aaday nabi maxamed biaqihi xaqiisa anaa ku qaadi seefta fa ahadahu waa qaaday fa falaqa wuxuu ku dildilaacashay bihi seeftii haama almushrikiina gaalada maskaxdoodi bakadoodii iyo basadoodii haamadu waa halkaa hore weeye bunkada kugta madaxoo dhan loo jeedaa dhac haddii halkaa lagaa siiya badan madaxu laba isleeg buu noqonaya fa falaqa wuxuu ku dildilaacay tafliiq iyo falqigu waa marka qoryaha adag la jexjeecee faas iyo masaarinti loola baxo la falfalliidho wey faalaqa wuxuu ku dildilaaciyey fanfalaqa fakaana kullu firqin ka tawdi alcadiim waa garanaysaan qur-aanka haama ay ru'uusa almushrikiin gaaladii madaxyadoodiiba ku dildilacshay rawaahu muslim muslim baa xadiidka ismu abi dujaana waxaa layidhaha simaag ibnu kharashat alansaari alkhasraji ayaa la yidhahda saxaabi aad u qiimo badan buu ahaa uxud iyo baderba ka qayb galay maalinkii bader waxdaru dhigay kadalika uxud nimankii nabiga aad u difaacay ee loo mari waayey maalinkaasuu ahaa isagii muscab ibnu cumayr oo isagu maalinkaaba shiiday lakiin abu dujaan dhaawac badan baa gaadhay waa ka kacay ilaa yowm ulyamaamu raggii dagaalamay buu ahaa xadiiqat lmowt musaylimat lkadaab markii la baabi'inayay ee muslimiinta ku duuleen raggii wacdaraha dhigay weeye markii murtadiintii la soo ururshay meelbay beer weynoo ay ka dhigteen saldhig ka dhigteen oo qalcada ah oy dhiseen yay iskugu tageen ruuxuisu dhawa waran bay geliyeen ama fallaar bay la dhacaan ruux madaxiisa arkaanna waa togtaan dad badan baa ku dhammaaday xadiiqatulmowt baa loo bixiyey marka waa la geli waayo wuxuuhi intii layqada ha lay tuuro intaad igu qaadaan gaashaan igu fadhiisisaan ood ifogaysaan derbiga markaan la sinnahay ituura aan ku dhexdhacay sidii maalkumuudkii waa la tuuray ku dhexdhacay lugtaa jabtay isagoo lugtu jabantahay hallu taagan buu dagaalamay saddex gaal markuu dilay baa la dilay albaabkuna ugu fura bara ibnu maalik anas walaalkii raggi noocaa maalinkaasuu shahiiday iman waxay dhaheen u dhaawac uu ka kacay yowma sifiin buu shihiida isagoo cali la socda nin la yaqaano wacdara qabuu ahaa markuu dagaalamayo baaldhowr buu gashan jiray baaldhowr buu gashan jiray goray goraya timaha ee tinteed buu gashan jiray weer cad guduudna wuu jiray si loogu garto dagaalka ku faantami jiray waa xaragoon jiray soomaali isqadqaadahaya buu nabigu fiiriyey markaasuu yidhi socodkaa ilaahay wuu necbi waxaan maantaoo kale ka ahay in lagu faanaa la rabaa oo cizo gaaladu ay kaa dareento iyo mushrikiintu dulli lama rabo koorsanayo gacmaha sidaa ku hayo isha saa wildhiijinayo lama doonayo ninkaasuu ninku ahaa marka muxuulashad waxaan ka rabaa saxaabadu markuu nabigu yidhi seeftan yaa qaadaya maxay u degdegeen dhammaantood nabi alla waa aniga aniga aniga aniga ida waa mubaadara ila alkhayr markii la yidhi yaa xaqiisii marinayana nin walba waa gaabsa muxuu u gaabsaday mas-uuliyadda amaad ka bixi weydaa wey cabsi ma aha saxaabadu aggeesiyaal bay ahayen shayguu nabigu yidhi xaqiisii yaa marinaya waa wacdi iyo axdi iyo ballan wey haddaad ka soo bixi wey nabi maxamed baa kula xisaabtamaya nabigu hadduu kula doodana nab wuxuu ninkaan u la doodo waa u dhammaatay qur-aanku ninku la doodana ku daa ninkii janna laga waayo ee jahannamuu jiraa waa ku daaye marka taasay ka baqeen muslimiintu ee ma ahayn cabsi ay ka cabsaneen dagaalka laakiin abudujaana waa isu wuxuuna halkiis marinayeen fi ljaahiliyat walismin la yaqaanuu ahaa wuxuu yidhi sheekhu qowluhu axjama alqawmu tolkii saxaabadii baa dib u gurtay ay tawaqafuu waa joogsadeen wey walam yuqdimuu alixjaamu waa ضid اliqdaam wafalaqa bihi ay shaqa ay bihi bisayf haama almushrikiina ay ru'uusahu alxadiiث الsaadis xadiidka lixaad can الزubayr bni cadiy waa axad الtaabiciin qaala wuxuu idhi ataynaa anas bn maalik baanu u nimid waan u tagnay iyagoo taabiciinoo fara badan baa u tagay fashakowna waxaanu u sheeganay oon oga dacwoonay ilayhi ilaa anas maa nalqaa min alxajaaj xajaaj waxaanu kala kulnay dhibaataa iyo dulma iyo eh, xadguduba iyo xaqdarraah ila xajaaj wuxuuse xadgudub buu ahaa shacbi baa ka sheekeeyey wuxuu hi iyo umaradii ka dambaysoo dhanba ruuxa khaldamee dembiga gala markay tacsiirayaan iyo xoogow intay dadka iskugu yeedhanayo tusaan iyoy dhihi jireen ninkaa waxaasuu sameeyey iska ilaaliya tuug weeye khaain weeye waa dhagarow cumamadana xoogo waa laga qaadi jira koofiyadda laga qaadi yarceebayn dadkana waa lagu tusi jiray intaasay ahayd muscab ibnu zubayr baa ku xigaya howlihiisii isagu wuxuu ku daray in cumadda laga qaado dadka lagu tuso garhkana lagaa xiro intaasuu cambaaraynta ka dhigay bishir ibn murwan baa ku xigay iyo raggi la midkaa ah buu idhi waxay intaa ku dareen ummadda in lagu horkeedo wax ummadda lagaa qaado oo garhka laga xiro ku daray in gacantaada intii geed lagu qabto halkaa musbaar lagaa geliy lagugula qodbo derbiga tanna lagugula qodbo derbiga oo saacadaiyo maalmo halkaa biyaha lagugu siiyo oo geganaato ku ogaadan kan muxuu ahaa waxaasuu sameeyey gabadh buu kufsaday isagoo gabadh yar waxbuu xaday haddii gacanta maa lagoyo sug intaan gacanta lagoyni horta ha gegnaado garku ha ka xiraado basadu ha diiraato dabayshu ha ku dhacdo ummaddu ha marto musbaar baa lagugu qodbahayaa oo fircawn hadduu dhowtaadi miyaad waxaa ku xigay buu hi xajaaj may wuxuu ku daray wuxuu ku daray cafwan ziyaad ibn abi ciidankiisii baa ku xigay asagu wuxuu keenay buu idhi in ruuxa uu garaaco wax walbaa sameeya masaas xukunkusu waa maxay iyo dambey su-ulkugu wado ee lagu wada karbaash markay naftu ku qabato gudaynhayo war haddii xukumka kale awe tacsiirtii wataas sakiirii kabninkii dembi gale ee la keenu waa maxay budh baa lagu lafbixinayo budhba ma aha waa baalkan jeedalka lagu qaraaca fardaha ee musiibada ah shaabuugka shaabuug aad ah, isma taqaanaa macallimiinta qaarkood baa naxariis darra carruurta ku garacaan ley baalkan masaydu ay watana bambiirada ah ushan bambiirada imtixaanka ah niman baaba carruurta oo la baxay baa l shee xasan soo ma jirta hawshaas nimanna baaldiga ushiisay la baxaan baa leyi taayad ma jirtaa hay-adinkaas samayn jira soo ma markaad macallimiinta ahydeen carruurta aydan loo layn carruurta maskixiyan baa loola hadlaa fikriyan baa loola hadlaa waa waxbaa laga dhaadhiciyaa macallinka xariifka ushu u baahan maayo laakiin macallinkaan xariifka ahayn ushuu ciidan ka dayayaa marka baashaas iska ilaa beryahan dambana caruurta ruuxi garaaca xisaababa u yaallaba xisaababa u yaalla waagi hore adde macallimiintu carruurtan waa garaaci jireen hadduu ilmuhu soo carna waalidkana ulbu ka hor iman jiray hadda laakiin waalid waxaaba joogaba digaag madow ah oo buufahaya ilmihiisa ruuxii taabta ubu dilhayaaba uu xidi midbuu soo la qamaamaya yaa waadhowdii soo maray macallin baan ku dhufan ku haya hal sac baan la hadlahay ama way ku dacweynhayaan aafo kalaaba ilmihii baaba lagu tusi eeg waxa ku yaal waxaan macalin laha xagasho yar iyo nabar yaroo sidaa macallimiinta hore carruurta intay garaacaan ooy nafta ka goyaan ilmaha la xaraadhiyo yuu aabbihiina dhihi jir macallinow kuwad markuu sidaa sameeyo wuu khaldan yahay wiilka idab daran aan cusdaanimaan walanahay baa dugsi ka soo carar maalin markaasaa guriga kusoo cararay allaabuu soo duqi baa kaloriyun qool isaguna markaas waxaa kaa u cararay marka waxaa weeye waalidkooda sidaasay ahaay macallinkii baa eedaysana laga dhigay meeshii laga dhigi lahaa ardayga la eedayn lahaa hooyadu iyo aabbuhu kulli macallinkii la safan jireen xataa hadduu macallinku khaldan yahay oo naxariislaawo yahay oo ilmi uu cuno sida bahalkii asaga garta lahaan jiray waxay ka baqayeen macallinkan inuu hadal ilmu ka gaadha ilmaha ducadiisaaba qur-aanka uu ku baran bay aaminsanaayeen macalinku xurmayn jireen waa qadarin jireen kuwiina soo maaha macallinku nin idinka shaqaysanhayo oo soo shaqa tagay oo ey ay dhalayeen baad u aragtaanba khayrdaradan oga jeeda hata agga nasabka maaha sidaasaad u aragtaan wax xurma iyo qadarin oo agtin ay ka leeyihiin maba jiraan carruurtana in idin aflaxaan baad doonaysa isu keenaysa isma keenayso isma keenayso hawsha ayadaa macallimiinta nairobi wa laguma barto waa lagu bartaa idinkaa khayr daran dhan marka laga fiiriyo caruurtii baa khayr daran oo idinkaa khayr daran macallinkiina wax yar buu idin dhaamaa soo sidaa maa sababku waa maxay cumar bn casiba waxaa lagu yidhi way ka eed sheegtay asagoo dadaalay oo reer binu umaya wuxoodii baabiiyey iyo haddana ka eed sheegteen wuxuu yidhi markay eedeeyeen buu yidhi anugu haddaan xumahay yaa idinkuna wad xuntihiin buu maxaa yeele amiir walba wuxuu ku qiimaysan yahay shacabkiisa dad idinku fiifiican tihiin anoo xunba layma soo direen bu amiirba idima noqdeen dad idinku fiican tihiin laakiin inaad ka liidataan oo waxba idin dhaami darteed baa anna amiir idinku noqday buuri marka sidaase hawshu waa saas xasan albasri waliba ka warra wuxuu yidhi ninkuu cumar cabdicasiis u yahay shar u yahay ummaddu u shar badan yahay waa ummad ahl khayr kulli ahljannu yidhi almuhim maxamed muhimaddu waxaa weeye xajaaj hawshiis marka la soo gaadhaan rabaa inaan imaada shacbi ka soo tag cumar iyo raggiisa muscab ibn zubayr ka soo tag bish marwan iyo ciidankiisa ziyaad ibn abi wuxuu yidhi shacbi falama kaana alxajaaju saara maa taqadama laciban buu i iyaa wixii hore oo dhan ciyaar bay noqotay khalad yaroo diina ninkii gale loo keeno mihaa qoorta mama jirtaba hala xiro iyo hala wareerejiye iyo biyo hala cabsiye ma jirto qoorta tacsiirkiisu muxuu ahaa hadduu ku ganaaxayo dil innagii soo marray saxaabiga ribciyahe ribci bn mxiraash wiilashiisii halgan aadee ka soo laabtay xukunkood muxuu ahaa ay ruuxi khalad yar kow tii bay ka sheeganayaan dulmigii xajaaj fa shakownaa ilayhi maa nalqa min alxajaaji min aulmi wاlاctidaa wey dulmiga iyo xadgudubka xajaaj noo geysan baan anas oga dacwoonay faqaala wuxuu idhi isbiruu iska dulqaata riwaayo kale isbiruu alayhi fi aiix isbiruu calayhi u sabra xajaaj waa fidnee u sabra wax kaloo laga qaban kara ma jir tawar looma hayo dowlad dhan wooye fuqaha mar isku dayo taabiciin baa is-abaabulay inay dumiyaan oy la dagaalamaan waa baaba'een midmid buu u dilay suu u daba taagnaa adoon soo diyaargaroobin oon ciidan soo diyaarsanin oo urur isku xidhanoo habaysan oo siyaasad leh oo shacab leh oo sanad khaariji eh oo mid daakhili aan hawl soo habaynin haddaad rixlan iskala boodoo tidhaahdo dulmi baan iska dulqaadahaya sida waadi reeqalafun ay kaa noqon hadda hor idinka sheekeey maa idinka sheekeey maxaan ugu celinaya sheekh sheekh baa iga sheekeeyey anigu sheekhiisi baa sigan uga sheekeeyey oo qisada soo gaadhay godaadda reer qalaafaha bil ramadan loo akhriyey tafsiir suura tawbe iyo bara loo akhriyey markaasay dhahe sheekhow qur-aanku aayaduhu aayadahan qur-aanka gaaladii sheegaya inay halgankay ka hadlahayaan dadkii halgemilaasoo anaga ma ahaabuu qolyii lagu halgemilaas oo nimankan gaalada ee buurta saaran ma aha masaajidka weyn qalaab ku yaalo dhankiisa kalna buurkuusuna gaaladu xmaaradu saaraydoo waardiya ka hayso xidha milatira ku taalla waxna ka waardiyeeyaan soo buurta saara dheen haa waa kuwa lagu jihaadi idinkuna kuwii jihaadi ajirkan soo heli mayno haa in allaha ashtaraa baa lagu dul aqriyaad waxay dheen waagu waagu markuu bariye rixlahoodii kutubtooda soo qaatay weygu bay ka tallaabeen buurtii bay kor foontaan gaaladii weerar ku qaadeen qoryo fiican ma wataan jidib iyo garmaqaate iyo qoolol iyay la dhaqaaqeen iyo goollo iyo rixlahooda babban baa lagu soo daayey qorya lagu afuufay eber xerti waa le'ate raggii caraabi waxay dhaheen waxaan babbad ku haya ma ahe dhuuso weye socda waa neef dhuuso wey gala nafarkama badbaadi qalaafka wixii wadaada joogo dhan waagi dambe ilanka loo siiba way carreen wadaadii wixii soo hadhay waxay fadhiisteen beledweyne reer ka faa'iiday masaajidda waaweyn balwaan ku yaal nimanka asaasay xerta ka abtay babanka alaafe ka abtay bay ahaayeen hajaamcalkasi ciidankiis halkaasaa lagaga aflaxo fiqiga iyo axkaamta koonfurta laga baran jiray wadaaddii ka soo qaxay alaafa u badnaa waagi dambe marka wuxuu diyargaroob xerti fuqahaau taabiciinoo dhan baa jihaad maalin qaado yidhi waxaan duminaynaa dowladda reer bani umayaan duminaynaya xajaaj cabdilmalik wixii ka raacay baa ka raacay fitnatu nashcat baa loo yaqaan yowma aljamaajim baa waagi dambe dhacday jamaajim meeshi lagu dagaalamay madaxyihii yaalle ee dadka ee taabiciin lahaa nin kale kuma waa taabiciin fuqaau taabiciin dahabi wuxuu yidhi fuqaau taabiciin hal nafar kama adhin ilaa ibraahim annakhaci oo cuurdaar lahaa mooye weerar bay ku qaadeen waa dhammaadeen dagaal bala socday dowladda waa loo soo gurman dhaqaala ay leedahay waa dowlad boqol sano soo jirtay aduguna haddaad xanaaqo rexlaad la booday maxaad samayn baashu waxay rabtaa diyaargarow bay u baahan waa cidduu bay rabtaa way ku dhammaadeen way ku dhammaadeen isbiruu saasuu u leeyay tabar haye isbiruu calayhi ha loo dulqaato fainnahu laa ya'tii ma imanayo zamaanun xilli riwaayo kale xadiidku uu leeyahay zamaan ay caamun fainahu laa ya'tii caamun sanad ma imanayo iyo xilli ilaa sanad yimaado waladii bacdahu midka ka dambeeyaa minhu ka khayr daran sanadba sanadku ka dambeeyuu ka yahay iska sabra xataa talqaw rabbakum ilaa aad rabbigan la kulantaan ood min nabiyikum aniga warkayga maahee subanihiinni baan ka maqlay buui rawaahu lbukhaari bukhaari baa xadiidka soo saara oo wariya xadiidkan marka ishkaal baa ku jira ishkaal baa ku jiro wuxuu kaga jiraa waxaa la og yahay in mararka qaarkood sanadbas ka dambaysa ka khardarrayn oo uu ka khayr ka shar badnayn oo ka khayr badan yahay xajaaj dardi waxaa yimid oo talada muslimiinta qabtay cumar bin cabdilcasiis oo xilligiisi la odhan karo wax sharaba ma jirin khawaarijtii ummadda dhibaysa mooye dulmigii wuxoo dhan waa baabiiyey bidcii waa baabiiyey sunnadii buu soo celiyey khayrkii baa batay cirkii baa iska da'ahaya nabad iyo barwaaqo waddamo cusub baa la furtay dulmigii reer bani umyo laba sano gudahood buu kusoo afjiray ee ummadda ku samaynayeen boqol sano wax ku dhow idan sharka dajaal balaayadiisa waxaa ka dambeeya nabiyullaahi ciisa ka dambeeya dajaal hortii dulmiga jiri dulmiga waxaa ka daba doona mahdiga oo yamlow اlarda cadlan wa qisطa raxmatan wa fadla ka buuxin doona xadiidkan marka muxuu leeyahay maa min caami ila wاladii bacdahu sharu minhu sanad walba sanad ka dambeeyuu ka khayr daran yahay maalin wal maalin ka dambeeyuu ka shar badan yahay ilaa ibn mascuud uu laga wariyey bisanadin صaxiix ams khayru min اlyowm wاlyowmu khayru min alhad shalay waxay ka khayr badan tahay maanta maantana waxay ka khayr badan tahay berito wakadalika xataa taquuma sacdu saasayna ku socon ilaa qiyaamadu ay ka dhacdo xasan albasri oo xadiidka ragga wariye ka midaa la yidhi seed leedahay xajaaj iyo balaayadiisii cumar baa ka dembeeyey dulmiga iyo jawrka iyo mulkiga caduudka iyo jabriga ka dambayn doona khilaafa calaa minhaaji nubuwa waxaa iman doonta cadli oo mahdi baa iman doona maxamed bni cabdillaah yaaimadu liaali beyti rasuulilahi oo adduunko dhan ka buuxin doona naxariis iyo barwaaqo cadaalad iyo garsoor diin iyo xaq dulmila'aan dajaal waxaa ka dambayn ciisa ka dambayn seed leedahay wuxuu hi laabudda linaasi min tanfiis aqiilaan baa hayse laabudda linnaasi min tanfiis marka dadka balaayo ay ku socoto naftu qabato xoogo in laga neefiyo waa qasab waa laga yar neefinaya neefintaani waa in yaroo iska lacabsoqeer aqlab baa laga hadlaaya toban sanoo abaar haddii sanka laguu geliyo laba sanoo barwaaqa xaggee ka gaadhaa xagga addunya magaynu ka hadalno labaatan sanoo colaad ah iyo qax iyo burbura hadday kugu socdaan oo laba sano xoogow ciirta la lusho aa cabbayna aa cunayna aad tidhaahdo cabdullahn waa lagu daba jooga miyuhi cali jaam ningar la waraystay acabaynaa cunaynaa buu idhi cabdulana waa lagu raad joogaa maxaa ka dambeeyey lagu kala tagay reer barha la weydiiye iyo reemudug almuhim haddii labaatan sano colaada sanka laguu geliyo laba sanona xooguhu ay yar nafiisto waxaa dulmigii badnaa ayaa wixii ka sii daclayn ama qarinaya wadaadda sidaasay ku xambaaraan oo waxay dhaheen maalin walba maalin ka dambeeyuu ka sii shar badan yahay maalin walba maalin ka dambeeya ka shar badan kii horaa la qaatay waxaa laga wadaa waa sida badan alabka weeye laakiin waxaa dhici karta maalin horeeyey oo shar badnaa in mid ka dambeeyo khayr badan uu yimaado laakiin aan daa'imaynin oo wakhti koobana saa darteed mahdigu wuxuu joogo adduunka waa toddoba sano nabiyullaahi ciise waxaan ka badnayn afartan maalmood baa la sheegay qolyo afartan sano ay sheegeen qolyo muddo muddo kooban afar sano idan waa sanadyo maalmo bilo baa la sheegaya maxaa soo socday kumaan kumsanaa soo socotay dulmi iyo jawr iyo xadgudub iyo baaba ah wadaadda ku fasireen laakiin tafsiirka ugu fiican asaga cabdullahi mascuud baa la weydiiyo oo la nabiga ka wariseen ee odhanaysa maalin walba maalin ka dambeeyuu ka shar badan yahay maxaa laga wada wuxuuhi maydan fahmine lagama wado sanad baa sanad ka roob badan amiir baa amiir dhaama sanad baa sanad ka barwaaqaysan lagama wado waxaa laga wadaa buu waa xagga ilmigi iyo aakhir u dhawaanshaha sanad walba sanadku ka dambeeyo dadka jooga way ka fiqiyar yihiin wayna ka dinyar yihiinbu ilaa qiyaam saaca wa hadihi alxaqiiqa ka soo bilaaba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa qiyaami saasay ku soconaysa nabi ciise ummadduu la joogo way ka fiqiyar tahay ummadduu la joogay nebi maxamed kuwa mahdigu marka hore kusoo bixi doono way ka aqoon yar kuwa ciise la kulmi doona calayh salaatu wasalaam kuwa maanta jooga waxay dhaami doonaan boqol sano kuwa dambe iman doona kuwa idinku horreeyey baa aqoon dhaamay fiqiga iyo fahamka diineed iyo aakhara jacaylka iyo adduunyada laga diyaargaroobo waa laydinkaga fiican yahay maa min caamin ila waladii bacdahu sharu minhu waa min jihati alfiqhi wاlraqbati ila alaakhira taasna ayadu isma badalayso asagaa sidaa ku fasiray xaafidku wuxuu yidhi tafsiirka masuuin la raacana axaqu bilitibaac wa wlaa asagaa xadiidka wariya asagaana fasiray amiir baa amiir ka fiicnaaya midbaa ka barhawsha howla addunya weeye waxaa laga hadlayo waa alfiqu fi diin man yuriid illahu bihi khayran yufaqu fi diin taasaa laga hadlaya marka xadiidku marka ma aha caam makhsuusahe waa caamun maxfuudan ama waa caamun uriida bihi alkhusuus oo min xayu اlfiqi loo jeedo waraba araqba alkhrawiya laga wado sidaas wey asaabi xadiidka toddobaad baabka sooma dhammayn karo waan israaciya in sha allah xadiidka toddobaad ana rasul sal ly slam qaal can abi hurayra radi allahu tacaala canhu ana rasul sal slam qaal baadiruu biاlacmaali acmaasha kala degdega xadiidkanabaa ka caja badan kii lagu soo bilaabay inuu isku xijiyey bay ahayd imaamku biacmaali sabcan acmaasha wanaagsan toddoba fitno iyo balaayo kala degdega toddobada nabaalo maxay tahay hal tantadiruuna ma waxaad koranaysaan kiina hanige gacanta wax ku haya wuxuu sugayaa oo uu koranaya waxaan ka ahayn ilaa faqran saboolnimo munsiyan ilowsiiso halmaansiisa khayrkii wanaaggi faqriga iyo saboolka iyo caydhnimada lafajabiska ah gobonnimaday kaa qaadi dadnimaday kaa qaadi way ku dulaysan way ku bahdeli khayrkii bay ku dhaafini intaad ogow aad xalquun raadinayso iyo calaf iyo waxaad jidiinka mariso iyo waxaad ku cidgasho ayaa khayrkao dhan ku dhaafaya qur-aan badan akhrin maysid khayr badan la iman maysid yani yunsiika amr alaakhira saad u dacaydhsanaysuun aad u caydhanaysa xabadda mukaatigaa unbaad qalaf ku dhihi nabigu xadiidkii xasanka wadaadnada daciifiyeen waman ittabaca sayda afal buu nabigu ninka ugaadhsaday un ugaadha daba istaaga ee gabraarta ayadaasuu ku tagahayaa cirkoo xigdalugu dhaqaaqi baashaasuu u raadqaadi unbuu gabalka wax waxwato soo dhici wax kale isma hayaan reed ugaadheed iyo shanqarhteeda suu u dhagaysan marna u shiishi yuu ku tagahayaa ninka asagoo adhi la jooga ee iska rumaynhaya nin sagaalo ordaysaa soo martaa wax yar kadib wuxuu arkay nin ay wato ku dhagan naban wuu ninka dhibka haysta wuxuu ninka irsaaqadiisii meeshay gashay wuu ka cudurbilaysta asaguna lodii baa u daaqaysaoo meel fiican uu iska foodhihayaa ulbaa uu ku taagan intuu lugta gashado ku marmartay waa iska rumaynaya yani walba waxa uu daba taagan yahay wuxuu halmaansiinayaa wixii kale oo dhan buu halmaansiinaya ninka marka hanigaah ee horaan iska laadnaa haddii faqri lagu sii daayo faqrigaa munsi buu noqonaya ilaa faqran munsiya waa ninka haniga ah kii faqiirka maxaa sugahaya oo iman kar aw hinan ama hodantinimo mudqiyan ku kibriya adoo faqiir ahaa xidhan soomaalia faqiir dibkanaxa iyo fadhid socodbarada labadu way fokanayaanbaa nin xoraan lugaha loo laabay oon weligiiba gurguuran jiro wiiljar lagu waday hadii ilaahay caafiyo oo lugihiisa ku istaago boodbood buu loo fadhiisan maayo waxaanu lenicmadana ku cusub si u bayraqahayo ee u bootindhisanhayo laga yaaba mar labaad inuu jababa faqiir dibka naaxa asna musiibo kale wey faqiir dibka naaxa faqri buu ku koray gaajo ku koray xogow buu helay kaaso waa maxay markaa faan iyo waxaan loo joogin boodbood iyo xoolaho ku ciyaaray iyo waxaasuu bilaabaya waxna khayr ku bixin maya ogu hadda wuxuu ka baqayaa amay baashi kaa daba imaataa laakiin hadda aynu soo marray war xoogow neefkan lo'da ama geela wax iga sii inama waritu hada maala kaabiran can kaabir wاlxuquuqu kaiir ninkii soo yidhi wاlxuquuq kaiir soo garan mayso nafs الshay waa faqiir dibkanaax hal tantadirun masuu ilaa faqran faqri iyo saboolnimo iyo caynimo munsiyan ku halmaansiisa aakharo iyo ilaahay ku halmaansiisa oo saad adduunyo iyo xoogo biil u cayno iyo badar baad khayrko dhan iloobaysaa aw qina ama hodontinimo iyo maalqabeennimo muطqiyan ku kibriya kalaa ina alinsaana la yatqaa walow basata allahu risqa licibaadihi la baqow fi اlard idan hiinuhu inta badan waxaa weeye ilaa man raxima rabbii waa lagu kibraa sankaa lagu taagaa ilaahay baa lagu xadgudbaa diintaa laga tagaa masaakiintaa laga kibraa waa la quurhsadaa meehebla masaajidkeedu xogow nadiif ma aha xogow samboor baan war masaajidka soo gal waxaan jirin dadka ula tukan buu diidan yahay maqaaheble qolyaha masaakiinta baa meelaha ma jecel inaan fadhiisto agee lagaa keen musqushaabaad gashaan dhex fadhiisatahay musqushaad u xaydataaye muslimiin meelay fadhiyar maxay ku yeeshay yaa kibir waxaasoo dhan kallaa ina linsan la yatlaawo aw ama ninkii fayooba maxaa sugi kara maxaa sugay aw maradan xanuun mufsidan xubnaha fasahaadiya xubnahada wiiqa laxaagta duuba muraqaada dabciya lugta kuu laaba intaad hadda fayowdahay war ka faa'iidaysa weeye xooggaada ilaahay caabud intaad gacanta wax ku hayso wax bixi faqri baa kugu iman kara intaad faqiirka tahay aad cashaawaqada haysod dadaalo wax bixi hinaa iman kara aad ku kibriyood ilahay ku halmaansiiya aw maradan mufsidan baaba'asha dhaawaca wiiqa xubnaha iyo laxaadka aw amase haraman gabow baa ku iman kara gabow miyaad sugaysaan waxaan ka ahay gabow waxaan ka maad sugaysaan duqnimo mufnidan cantatab kaa dhiga sanadku waa hadalka asaasaqa ah uu keeno ama cantatabka uu keeno ruux markuu waayeelo oo maskaxdu yaraato caqligu yaraado uu iska hadli sida carruurtiiba hadaaqi waxaan jirin uu isku dardama kharifka waxa la yidhahda wey la ajidu riixa yuusufa lowlaa an tufanniduun fanadkii uu nebiyulaahi ka afeeftay fanadku marka waa kalaamka sayiga ah ee ka soo baxay min alkharif maangaabni ku yimaada markaad gabowdo marka qalbi caruur baad noqoni sida carruurta baa dhaybar lagugu xidhiya xafaayad inta caanaha la siiyaa lagu siin calooshaad waxba qaadi mayso baahay uma dulqaadan kartid hadaalkaadu ma qiimaysno waa iska hadlaysaa aw haraman gabow ahayn maad sugaysaan oo mufnidan tagsiiya caqliga maanka iyo maskaxda tagsiiya aw mase mowtan geeri waxaan ka maad sugaysaan mujhisan ku dedejiya min ajhaza idaa asraca fi ljariix ku dhaawac tiro wey mawdku muxuu sameeya horaanba adduunyaa ku nabarayso ku kandaalaysay mawdku uu iska raacinaya aw mowtan mowd waxaan ka imaad tugaysaan mujhizan ay min ajhaza ee asraca ku dadejiyo durba nafta kaa gooye xakawda kaa qaada nin dhintaa de maxaa u yaalla camalkiisu waa go'ay intaaba waxaa ka dan awid dajaala waxaan dajaal ka imaad tugaysaan oo xagga fitanka fa sharu ghaa'ibin yuntadar fadajaalu wey dajaal asagu sharu haa'ibin wax maqan oo yuntadu la suga wey wax maanka u badan dhe sharu haa'ibin maqana midka u shar badan wey yuntadu la sugo soo socota oo la koranayo dajaal ka shar badanna ma jirto wey aw amase aw isaacata ma qiyam waxaan kayn baad sugaysaa fasaacatu qiyaamana adhaa ka culus min adajaal wa amaru kana khadhaadh saacaddu waa saad moodaysaan maa wey dajaal cidbaaba ka badbaadi dad badanoo muslimiinaba ah ka samatabixi oo ilaahay iimaankooda ku cisayni waaga dambena wayba dilhayaanoo nabi ciise ugu imanoo isagaaba dhulka dhigi laakiin qiyaamayaa ka badbaadi waa isku dhammaatay adha min addaahiya wadaahiya waa maxay waa shayga iyo dhibaatada ku qabateen daawada lahayna xal loo waayo maa laa yuhtada lahu ilaa dawaa'in walaa ilaa khalaasin bay carabtu daahiya yidhaahdaan iyaam marka malaha way daawo waana soo socotaa maxaa la samayn halaga degdego horteed hala shaqaysto rawahu tirmid xadika tirmida wariyey wa qaala wuxuuna xadiidun xasanu hariib ayuu ku daray hariib bas xasan kuma daysanin marka nin laha muxris muxararna la yidhaahdo muxarar ibni haaruun oo daciifa ku jira sanadkiisa can ilacraj can abi hurayrata shawaahid badan mutaabacad badan buu laakiin leeyahay oo tirmid intuu sheegay inuu asagu ariiqan la tafaruday ariiqu muxarar ibnu haaruun can ilacr can abi hurayra can rasuuli illaah ayuu sheegay ariiq kaleo mutaabic oo min ariiq saciid almaqbari oo min riwaayati macmara inqiaacna uu ku jiro xaakim waa saxiix haddii samaacu uu sugnaado laakiin mutabacad badan baa jirto xadiidka bur waxaa laga wariya min ariiqi almaqbari waa laga wariya min ariiqi caطaa ibni muslim waa laga wariya min ariiqi ziyaad ibni rayaaxna waa laga warshaa abu yuunus cabdiraxmaan ibni yacquub abu cumaan jamaca min ataabiciin baa mutaabacaynaya laba riwaayo oo marka mutaabacaadka ku jirana waxay la macnan yihiin xadiidkan marka siduu tirmidi sheegay waa xadiiun xasanu liayrihi aaamin xadiidka sideedaad canhu can abi hurayra radi allahu tacaala canhu maxalushaahidku dhibaatooyinka uu nabigu sheegay iyo fidnooyinkan hadiyo la koranayo ee saacad walba ku qaban kara intaysan imanin eed jaaniska haysato ka faa'iidayso ilaahay wax u geyso ilaahay kayadkiisa wax dhiga way macnaha laga hadlayo الثامن xadiidka sideed أن رsul ل صل سلم عنه أي عن أبي هريرة asna أبي هريرة warinaya أن رsuل اه صل ل سلم قاala wuxu uhi يومa khaybara maalinka khaybar wuxuu yidhi laucطiyana الراaya bandiirada iyo calanka dagaalka waxaan u dhiibayaa laucطiyana cafwan hadihi الراaya bandiiradan waxaan u dhiibayaa oon siinaya wallaahi rajula nin yuxib اllaha alla jecel warasuuliga rasuulkiisa jecel yaftaxu allahu ilaahay uu furaya khaybar calaa yadayhi gacmihiisa ku furayo ilahay gaalo ku jabinayo qaala cumar wuxuu radi allahu tacaala canh maa axbabtu ma jeclaanin buu idhi talo iyo madaxtinimo ilaa yowmaidin maalinkaas mooye hawshii mogta warbaa la daba dhigay calankan waxaan u dhiibaya oo dagaal maanta aan ka dhigayaa nin ilaahay jecel aliya rasuulkiisna jecel yihiin oo khaybar furi doona hawl aan waxaa lagu xidhay axadka waxaa lagu markhaatikacay asagu alla iyo rasuulku inuu jecel yahay alla iyo rasuulla ay jecel yihiin wax la heli kara maahaati marka waa in loo hanqaltaago ma axbabtu alimaarata inaan taliyo ama aan hoggaan noqdo ma jeclaanin ilaa yowmaidin maxaa yeele maalinkaa hawl gooniya ah oo tacdaaran baa lagu sheego oo tilmaameen madaxtinimadii fatasaawartu waan u hanqaltaagay buui tasaawartu waa markaad intaad faraha ku joogsato ama cirbaha ku istaagto aad hanqalkata in lagu arko ninka wax naadinaya wax sheegaya anna waa ika aad oo dad ka dhaabaxdo dadku way fadhiyaan oo ad waa taagto silw waka kaala adugu lagu yidhaahdo laha waa u hanqaltaagay ama waa u booday rajaaan oo an udcaa laha in laygu yeedho in laydhaha raayadda kaale qaba cumarow adiga wey ninka la sheegaaye saasaan yar damaaciyebu fadacaa rasuula rasuulka wuxuu u yeedhay caliy bn abi aalib abu turaab abulxasan faacطaahu nabigu waa siiyey raayadii cali buu siiyey iyaha raayadii buu u dhiibay bandiradii buu cali u dhiibay wa qaala wuxuuna ku yidhi markuu la dardaarmayey ciidanka hogaami imshi soco dhaqaaq walaa taltafit ha gaardaymoon bidixii midig midna ha fiirini xataa yaftax allahu ilaa uu furo calayka rabbi uu kuu furo khaybar oo gacantaad ku dhigto nahyigaa nabigu ka diiday cali inuu bidix midig u eego wa calaa daahirihi hebel hawshan ku dhaqaaq dhinacna ha u leexanni mar waxaa laga wadaa hawsha ku dhaqaaq oo fuli camalka aan kuu dar waxaaynaa qabanin ee maaha manaa kama bixi kartid luuqaas kaana ma mari kartid ma aha xagga ma fiirin kartid agga mwaxaa laga wadaa hawshan kuu daray ku hagaag oo ha baylihinin hana dibdhigin waa markay macnaa ay tahay marna waa maxay bidii midig ataa ma firin kartid w sidaa soco gadaal ma soo eegi kartid xagga ma dhowri kartid khaybar waxaan kan indhahdo ma qaban karaan inay marka daahirka laga wado xadiidkii anas baa caddeeyey nabi maxamed baa cali diray ilaa qawmin yuqaatiluhum uma arsala khalfahu rajul faqaal laa tunaadihi min waraa'ihi cali baan diray weerar baan reerkaa ku idhi yahuudeed fariintaa gaadhsii laakiin markaad u yeedhaysa cali gadaal ha kala hadlin nabigu ka baqa dagaal laga dhawaaqo inuu soo jeedsado nabiguna wuxuu ku yidhi walaa taltafit buu ku yidhi wuxuu idhi u tag gaadh markaad la kulanto horey kaga imow u sheeg hadalka waqullo waxaad ku tidhaahdaa laa tuqaatilhum xataa tadcuuhum la dagaalami ilaa ad ogu yeedho dhambaalka iyo fariinta diinaad u sheegto ee laga rabo waxa loola dagaalamaya xadiidka abu sheekh u wariyay fii akhlaaq الnabiy wa طabaqaat muxadisiina bisanadin صaxiix fasaara caliyun cali baa socday shayan waxbuu socdo wa dhaqaaqay uma waqafa waa istaagay walam yaltafid calina laa taltaid wuxuu ku xambaaray calaa daahirihi qaraainta tusaysa walam yaltafid ma gaardaymoonin fasaraka waa dhawaaqay cali faqaala wuxuu uhi ya rasuulla rasuulka ilaahayow calaa maada uqaatilu nnaas dadka maxaan kula dagaalamaa maxaa tidhi ciidanka hogaabi khaybarna kala baxaa tidhi maxaan ku laayaa oo marnaba aan daynayn ilaa ay la yimaadaan qaala nabi wuxuu uhi qaatilhum la dagaalan xataa yashhaduu an laa ilaaha illa allah wa anna muxamadan rasuulu ullah ilaa ay rabbi keligii u qoraan towxiid oo cusar ay ka toobad toobadkeenaan oo shirki ay ka toobad toobadkeenaan xabadda kuwada iyo seefta na mamd nabi maxamedn rasuulka ilahi aq la soo diray inu yeel ka qirahayaan faida facaluu dalika sidaa hadday yeelaan faqad casamuu xafan faqad manacuu waxay kuu diideen oo kaa difaacdeen minka adiga xaggaada iyo dagaalkaadii iyo seeftaadii dimaa'ahum dhiiggoodii waamoolom hantidoodii ilaa bixaqiha dhiiggaa iyo hantidaa wii xaqay lagu leehay asagu waxaa way tawxiid kuma difaaco ruux haddaad disho waa laguu dili gacan haddaad goyso waa laguu qisaasi haddaad xoolo taas waa gooni wa xuquuq islam baa la wa xisaabuhum qalbigooda waxa ku jira kula xisaabtankiisuna cala allah adu maxaa lagu diray daahirka la xisaabtanka hoose iyo abaalmarinta aakharo allah iska leh ama adugu ha tawxiidsadeen intaad la dagaalam maalinkay tawxiidstaan xabadda ka daa rawahu muslim maxalushaadku sheekhu ka rawaa maxay markuu nabigu yidhi mrkuu nabigu yii waxaan u dhiibayaa raayadan iyo bandiiradan axad alla jecel iyo rasuulkiisa alle iyo rasuulkuna ay jecel yihiin saxabada dhan waxay u degdegeen oo cali oo cumar u degdegay oo u wanqaltaagay hawshaa in loo dhiibo laakiin waxay noqotay axad kale ilahay nasiib u siiya muslim baa weri fatasaawartu macnaheedu huwa bisiini اlmuhmala tashaawartu mee waa siin buu ku yidhi aan dhibici lahayn ay wasabtu waan booday mutaaalican anoo huwan qaltaagayaan u booday raayadii wallahu subxaanahu wa tacaala aclam